bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinka alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo labaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay daraskii siirada ahaa laba marxaladood ayay ahayd siiradii oo alcahd almaki waalcahd almadani waktigii hore maka iyo waktigii madiina waktigii maka iyo saddex iyo tobankaa sano wuxuu xaqiijiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa soo aragna tobankii sane madiina ama hijradu bilaabantay sanadii koowaad ayaa gebagaba inoo hay iyadoo sanad sanad inta badan culamaa usiira ay u wadaan dhacdooyinka iyo sanadba wixii dhacay marka waxaynu arki doonaa sanadkii koowaad waxyaabihii dhacay iyo sanadkii labaad bilowgiisii waxyaabaha dhacay soo aragna oo dagaalkii waa in la fasaxay dawladdii islaamku kolkii cagaha isku taagtay laabudda min quwa in awood la helaabay noqotay oo marka hore islaamku waxa uu ku dadaalayaa dawladda in la taago oo cagaha loo taago la wanaajiyo oo ay noqoto dawlad hagaagsan oo asaaskeedii asalkeedu waa islaamiga walaabudda min ximaayatihaa in cadowga oo aan raalli ka ahayn dowlad islaam oo dad wanaagsani ay leeyihiin in iyadana laga hiro oo laga deerifeeyo waa lagama maarmaan haddii kale wax kasta oo wanaagsanoo la sameeyo dee waynu aragnaaye indhahay ka tuurayaan xataa dimuqraadiyadoodan xune caantaynka ah ee ay sheegaan ay ku dhololaan ay dadka ku harowsadaan oo ay yidhaahdaan dadku wixii ay doonayaan ha yeelee taa laftigeedu markay islaam soo saarayso iyaduna way aafaysantahy agtooda lama ogola ilaw adiga garanaya meel kastoo intikhaabaad iyo doorasho la sameeyo haddii dad islaam aho kuway doonayeen kuway doonayaan aan ahayn ay ka soo baxaan oo iyaga aan nacam u odhanayn waa la kasalgaraynaya algeriaad xusuusantay oo rikoodhka dimuqraadiyaddu meel aanay weligeedba gaarin baa dadku ku doortay dabeedna waxa ay ka xigeen wadankii inay dagaal ahliya ka abuuraan ciidankana ay idhahdaan hala farageliyo kan la idhaha khafir iyo surama ee u yurub kulankooda ka madaxda abaa xalay buu ayaa wuxuu dhahdaa dadka reer filistiin hadday xamaas doortaan mucaawanada waanu ka waanu ka goyn doonaa mucaawanada aanu siinaynay waanu ka goosanaynaa buu haddii ay doortaan ururka xamaas kuwaayay dooranine doorashadooda ha ka daayeen maxaa ka galay haguu joogaa maxaa ka khuseeya doorashadu ay tii ay sheegayeen soomay lahayn soomay ahayn kuwa diimaha kale haysta soo looma ogola maxaa kuwa loogu diidaya islaam baa ka dhaba wey ama waxaanu doonaynaana yeelay marka taasi la arag dabeedna waa lagama maarmaan dadka muslimiinta iyo cudud military oo maanta ta uu cadowga ku faano mid ka wanaagsan ah oo cadadkeeda iyo cuddadeedaba leh tiradeeda iyo tayadeedaba iska leh inay helaan waa lagama maarmaan waa masalo diiniya waa masalo Ehm, runtii kayaankooda iyo sharaftooda dadka muslimiinta ay ku jirto waa masalo ummaddaa horumarkeeda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo diineed iyo sharaf intuba ay ku jiraan <clears throat> waaya caalamulislaami maanta haddii u inta xuduntiisa ku noolay un ururi lahayd ereyada aynu ku noolno xudunta caalamka ah intaa ku noole hadday ururi lahayd oo ay samaysan lahaayeen un cudud milatari runtii waxay noqon lahayd mid wax badan u tarta dhaqaalahooda iyo tacliintooda iyo tichnolojiyadoodaa korba usoo kici lahayd laakiin waa la kala ilaalinayo marka boqortooyada yaryar loo kala jaro states yaryar iyo dowlado yaryar marka loo kala goynayo waa ta laga taxadirayo waaya marka mashruuciyat lqitaal oo la sharciyeeyey nabigu u howlgalay calayhi salaatu wasalaam tobankaa sannadoode dambeba dagaal bay ahay sida aad arki doonto sanadkan koowaad ilaa lix iyo toban dagaal lix iyo toban duulimaad buu qaaday ah, sanadkii labaadna dee bedertii weyneyd baawa dhacdayba waynu arki doonaa marnaba muu caga dhigin labadii biloodba mar buu la qaatinaya ama bishii walba mar qad culima waxaa laga ogaaday mima taqadama waxaa inoo soo horumaray ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebigu lam yuqaatil axadan qofnaba kulama dagaalamin cala adukhuuli fi ddiin inuu diinta soo galo halkaa waynu soo dhaafay bad lqitaal dagaalkii baa bilaabmay weeye taa hore mashruuciyadu wuxuu ahaa waataynu nidhi kaana alqitaalu mamnuuca uma maduuna uma mafruuda mashruuciyadaas waxayd maduunantii mamnuucantu saddex iyo tobankii sane maka ayuu ahaa maduunantuna dariskaa horeynu soo qaadanay buu ahaa mafruudantuna waa tani maka ilaa yowmi alqiyaama mafruudan ayuu ku soconaya ummadda baqanaysa waa halkeeda iyagu oo taa lama sheegin oo de waa inagaa soo arkaynayo ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia mooyaane ka meeshaa ka carabaa faqad baa biqadabin min allahi wamaawaahu jahanam wabisa almasiir taasi sidaasay utaagan marka baditaal waa mafruud mafruudnimadii iyo waajibnimadii wey kaanat quraysh kaanat caadatu quraysh nimankii quraysha reer maka caadadoodu waxay ahayd an tadhaba bitijaaratiha ila shaam ganacsigeeda waxay ka soo qaadan jireen shaam oo madiine wixii ka waqooyiye ahaa litabiica watabtaac si ay wga wax usii iibiso wax usoo iibsato litabiica watabtaac litabiica si ay u iibiso waxay doonayso watabtaaca ay usoo gadato waxay doonayso wayusamaa waxaana lagu magacaabi jiray alrakbu saair jamaca soconaya ragbigu waa jamaca arakbu saair jamaca socdaalka ah bi tijaara ganacsigaa had iyo jeer safarka u raran ciiran ciir baa la odhan jiray ciirteenu aynu cabbi maaha waa ciiraf carbeed wey ciiran <laughs> wasal alciira alatii kunaa fiiha wasal qaryata alatii kunaa fiiha walciira alatii aqbalnaa fiiha iran waxaa la odhan jiray magacaasaa loo yaqaana alciir sida suuratu yuusuf ilahay u ku sheegay cayr ma ahe waa ciir cayr kuwa dameeraha iyo waxaas wa kaana yasiiru macahaa waxa raaci jiray safarada faraha badan lixiraasatihaa si loo ilaaliyo kaiirun in fara badan min ashraafi alqowm qoladii quraysheed kuwii sharafta lahaa ah iyo wa suraatihim kuwoodii madaxda ahaa suraatku waa madaxdii siduu xasaan binu saabitsal ahaa wahana calaa suraati bani luayin xariiqun bilbuwayrati mustatiiru nimankii yuhuud ahaa madaxdoodii waxaa sahlanaaday beeri laga gubo marka ashraafu lqowm wa suraatihim macnaha quraysh madaxdooda iyo tijaartooda ayaa raaci jiray safarka oo waxaa la odhan jiray geel duq baa loo tumaaye iyo inaan dhalinyaro undirin iyo dad aan maalka waxba ku lahayne safar waloo baxayaba rag sharaf liha raaco shaamna waxayd ilaa qudus iyo intaan imika la ydhaa lebnaan iyo falastiin iyo meeshan kale suuriya iyo urdun iyo eryadaa waa rag dad beeralayaba ahaano weligood dhulku dhul barwaaqaabu ahaa waaya walaabudda liwusuulihim ila shaam waxaa lagaba maarmaana markay shaam gaadhayaan markay shaam gaadhi karaan waxa lagaba maarmaana min almuruuri inay sii maraan calaa daari lhijra daarulhijra sii maraya daarulhijra waa halkee madiina madiina marinkiia ila waa waqooyigii maka eh kolba dhan laga maraba fara'aa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu arkay in milatari cadoo fikir dheer buu ahaaye oo istaraatiijiyad cadowga lagu duqeeyahaye eh. waxa uu ku qancay an yusaadira tijaaratahum inuu tijaaradooda dhufays u galo musaadaradu waa la wareegid iyo cimilgal ama dhufaysgal daahibatan wa aayiba daahibatanta sii socota iyo wa aayiba safarka soo socdaa oo sideedaba cadowgu qarax jabintiisay ka mid tahay dhaqaalaha in laga abbaaro dhaqaalo waa wuxuu kusoo tabaabushaysanaya marka dhaqaalaha laga naafeeyo dee militarigiio hakanaya liyakuuna daalika arintaasi si ay u noqoto naafayntaa dhaqaaluhu ciqaaban limushrikii maka mushrikii maka nimankii reer mushrikiintii maka si ay ciqaab ugu noqoto kadeed ila waa cunaqabatayne xataa tadcufa quwatuhum lmaaliya awooddooda dhaqaale si ay u daraato awoodooda dhaqaale ayuu nebigu kula dagaalamaya oo mar walba waxay odhan jireen marka dakli u soo baxo maxamed dagaalkiisa intaa akoona loogu shubo ayaa la odhan jiray marka taasuu sii og yahay nebigu fa yakuunu daalika arrintaas waxay noqonaysaa naafayntaa dhaqaaluhu adcaa likhudlaanihim mid u sabab badan adcaa mid u yeedhid badan likhudlaanihim inay ku dulloobaan fii miidaani alqitaal fagaaraha dagaalka adcaa macnaa waa wicitaan iyo yeedhi khudlaankuna waa guuldaro fayakuunu dalika adcaa ashala wa aysara likudlaanihim fii miidaani alqitaal waxay noqonaysaa arrin sahasha inay ku guuldaraystaan fagaaraha dagaalka miidaanku waa fagaaraha markay dhaqaaluhu ka xumaado goobta la iska helay ayay ku dulloobayaan alladii dagaalkaasoo laabudda an yakuuna kolayba dhici doona laabudda an yakuuna kollay dagaalkaasi u dhacay oo nebigu markuu halkaa colkiisii ku urursaday iyaguna kolba ay soo duulayeen dee daa waxaa la isu ahaa weerar iyo weerar celis quwadda ilaahay iyo quwadda shaydaanka lianna qurayshin lam takun qurayshi markeeda horeba may ahayn litaskuta mid ka aamusaysa can man safaha axlaamahum cidda caqligooda ku xukuntay inuu xun yahay safa safa axlaamah cidda tiri waa caqli xun tihiin kamay hadhayn wacaawa cibaadatahum cibaadadooda cidda ceebaysay kamay hadhayn khusuusan gaar ahaan wahum iyagu lcarabi fi diin carab bay u ahaayeen kuwo xagga diinta qudwo ugu ah hoggaan iyo madax niman isqoro ah oo ismagacaabay bay haayeen shakilaan bay isku qanciyeen carabna ka dhaadhiciyeen intay idaacadahooda iyo warbaahinta kasii daayeen annaga xokayntii kacbadii nebi ibraahime nagu daba fayla diinna annaga marti nooga noqdaa ila harawsigu waa cajiibe taasina waa ta keentay dadku markay soo xajaan ama soo cumraystaan ila islaamka ka hor waa la xaj jira cumraysan jireen inay yidhaahdaan xarbudicaayahay kaga adkaayeeno war qofkii dhar naga iibsanayo ku cusub waanu kaa yihi kii aan wuxuu ku iibsada hayninowna naga kiraysto dharka iyagaa nadiife kii wuxuu ku kiraysto aan hayninowna ise soo qaawiyo adoo qaawan dawaa markaa dumarkuna habeenkii bay lahaayeen kuwii waxba waaya ragguna maalintiibu dawaafi jiray ka aan waxba haynin qaawanaantaa ilaa heerkaasi ka gaadhay waa kii nebiga ogeysiiska ku bixiyey sanadii sagaalaad laa yatuufu bilbeyti curyaanu bacda haadii sana sanadaa sagaalaad kadib wax qaawanaan ku dawaafi karaa ma jiro ilahay halkaasay socdeen marka had iyo jeer dadku ay xajayaan iyagu waxay ka soo jiirayn jireen musdelifa halka dadka kale intuu carafo tago uu galabtii ka soo caraabi jiray markii la yidhi maxaa dhacayna waxay dhaha naxnu xums waxaanay dad mitidahoo annagu aan safaadayn oo diintayadaanu ku adagnaho eriya xaram kama baxno musdelifuu xaramku ku egyahay intaa xaramka ka baxsan ma tagno kolkaasuu ilahay i uma afiiduu min xayu afaada annaas war dadkaa la mid halkuu dadku kasoo noqonayo idinkuna kasoo noqda oo gaadha dadkii islaamay baa ilaahay ula hadlay inaanay dhaqankii qurayshyada hore ugu egaan waay oo dadku had iyo jeer xarbudicaaya waxaa la idhahdaa lagu kala dheereeyaa oo reer galbeedka inta faraha badan waxa ay caalami ku sheegaan wixii xaggooda kasoo fula waa siyaasad caalamiya ah waa sharci caalamiya waa dagaal caalamiya waxaa wada caalamiga ahay bari iyo meel kale toona ma jira meelahoodu ka dhacay adduunyadoo dhami hadday isku rogmato ama wax kastaa ka dhacaana caalami maaha ee waa iqliimi gobol weyn waaya marka sariyaadkiiba haddaba bilaabmay sariya sariyadu waxa weeye koox saana ah, ama colyaro ah ilaa laba boqol ayaa wixii ka hooseeya colweynuhuna waa wixii kumanyaal gaadha sariyaduna waa wixii boqolaal gaadha waa colka sahankae waxna iska difaaci kara waxna soo sugaya weyi in loogu talaga jidgooyooyinka iyo inuu waxa afka udhigto wuxuu ihi fafii shahri ramadaan bishii ramadaan waa sanadii koobaad arsala nebigu waxa uu diray camahu xamzata bna cabdilmualib ninkaa geesiga ah ayuu sayidu shuhadaa baa laydhaha shuhadada boqorkoodii wey ayuu diray fii alaaiina rajula min almuhaajiriin soddon nin oo raggii qaxoontiga ahaaya ila raggaasaa bilfiniin ka hadhaya ah. waa rag aada loo soo carbiyayo qofka had iyo jeer saddex iyo tobankii sane hore lasoo dhisayey ee soo xamilay bukaaskii iyo dhibaatadii cadowga ayaa u sabraya sabirkaa horuu dabarku usoo ballaadhay marka isagaa u safri karaya dagaalkana wacaqada lahu liwaan abyada waxa u guntay calan cad macnaha calan cad buu u habeeyey wey caqadadu xamalahu abuumarsad ninkaasa calanka siday ninka had iyo jeer calan waluhu ninkaasuu ahaa raayo bandiirad siday xaliifu xamza xamza ayay markaa xulafa ahaayeen marka colkan wuxuu nebigu u diray soddonka ah ee sahanka ah liyactarida ciiran liquraysh safar qurayshi leedahay si uu afka ugu dhigto ictiraafku waxa wey isku gudbid si kale haddaynu dhigno luqada casriga ah waa jidgoyn ah, si ay jidgoyn ugu galaan safar oo soo socda aaidatan min ashaam oo shaam ka soo noqonaya sidii hadhuudhaysigii hore ee awrta faraha badan la hadhuudhayn jiray aan gaadiidkan adiyo jeer casriga jirin bay ahaayeen fiihaa safarkaa waxaa ku jira abujahl wa alaau miati min asxaabihi almushrikiin abujahal iyo saddex boqol oo gaaladii saaxiibadiia ayay soddonkani doonayaan inay ku cabbaan fa saara xamza xamza waa socday xataa wasala saaxil albaxr ilaa dhinacaa badda uu maray yumbu eria min naaxiyati alciis meeshaa ciis la yidhaahdo xagga xeebta wey ee madiine hawd galbeed ka xig fasaadafalcira hunaak safarkiibuu halkaa kula kulmay foodaa la isku dhuftay waa la isu qiyaasaya wardoon baa jira waxbaa la saadaalinayaa waxaa la yaqaanaa sii socodka iyo soo socodka safarkaasi intuu socon karo culays kale sahankaasaa lagu wadaa ilan telefoonno iyo raadiyayaal iyo waxaasi ma jiraan falamaa falamaa markaa dee qoladan saddexda boqol inoo hubaysan ilagu in jidkooyin loo galaye qoladanna waa soddon toban jeer bay kusoo laabmaya falamaa tasaafuu lilqitaal kolkii ay u safteen dagaal soddonkii iyo saddexdii boqol xajaza bayna alfariiqayn labadii qolo waxaa kala dhex galay majdiy bnu camrin aljuhani ninka magacaa laydhaa qabiiladaas waa qabiilooyinka ereada dega xeebta ninkaasi markaa waxa uu ahaa muwaadic lilfariiqayn macnaheed waxa weeyaan labada dhinacba xabad joojin buu lalahaa rasuulkana iyo asxaabtuna de way iska busteeyeenoo qolyihii xabad joojinta lala lahaabu ahaa siyaasiyan e qurayshna xabad joojin buu lalahaa nooc kalsooniyabay labaduba ku qabeen kiibaa dhex carara wareadhe waar istaaya fa ataacuuhu markaasay aqbaleen labadii dhinacba wansarafuu way iska tegeen kuwiina ila lagaba waa laga ridan kari laayey wa shakara calayhi salaam markaa nebigu wuxuu wa shakara calayhi salaam majdiyan ninkaa majdi laydhaa nebigu wuxuu ugu mahadnaqay calaa camalihi shaqadiisa ah shaqadaa heshiisiintaa uu ka dhex dhaliyey gaaladiiyo islaamka ama kala badbaadinta ah nebigu wuu ku mahadiyey sababtuna waxay ahayd limaa kaana wixii jirayoo min qilati cadadi lmuslimiin muslimiinta tiradoodaa yaray iyo wakahrati kahrati caduwihim cadowguna wuu badnaa marka heshiiskani wuxuu nebigu ninkan ugu mahadinayaa ama kala kaxayntan dan bay u ahayd asxaabta ridwaanullaahi caleyh dan bay u ahayd saa darteed intii afka la gashan lahaa ama la naafayn lahaa inay iska soo nabad noqdaan iyagiina argagax geliyeen wax dhan bay ahayd waaya sidaasaa marka taasi ay ku dhammaatay haddana wa fii shawaal maxaa udhexeeya ramadaan iyo shawaal de way isku xigaan arsala cubaydata bn alxaaris ibna cami xamza xanseil adeerkii ayuu haddana nebigu diray oo dee nebigana adeero ah fii amaaniina raakiban min almuhaajiriin colkii baa la kordhiyayoo sideetan haddana muhaajiriintii ayaa nabigu soo abaaburay wacaqada lahu liwaan abyada calan cad buu uqatomiyey calankaa cad inuu khayrku ku jiro waxyaabaha calanku marna uu madoodaan jiray marna waa cadaan jiray midabaduu lahaa calankii nebigu ayuu ka ahaa xamalahu calankaa waxaa qaaday misdax ibnu asaar saxaabigaasaa qaadoo markaa calanwalo ahaa ninka calanka siday kaasuu ahaa saxaabiga liyactarida ciiran liquraysh haddana safar baa jidgoyn loo gelaya fiihaa miata rajul laba boqoloo nin baa la socda safarkan kale fawaafow alciir marka safarkiibay kula kulmeen bibadni raabakh meeshan imika raabakh la ydhaha sacuudi arabia hadda raabakh baa loo yaqaano ee xagga xeebta ah halkaas ay ku kulmeen labadii qolo fa kaana baynahum arabyu alramyu binabl waa la istoogto tacshiirada la ishuwiye leebkaa la halkaas waxaa ku dhaawacmay sacd bn abi waqa leerkii u horeeye islaam loo riday macnaha qof islaami dhaawicii horreeyey soo gaaray sacad buu soo gaadhay inkastuu labnaado dagaalada dambe hogaamin doono uma khaafa almushrikuuna mushrikiintii unbaa babiso loo tuuray waxay ka cabsadeen an yakuuna lilmuslimiina kamiin inay muslimiintu jidgooyooyin kale leeyihiin wallaahi col xoojina ama jidgooyo abaa meelahan ugu jira bay isdahano raggu intana iswaajahdeen ma aha kamiin oo colka meesha kusoo soo jira fanhazamuu markaasa qabax laga siiye yaaceen way yaaceen walam yatabichum lmuslimuuna muslimiintuna way iskaga hadheen muslimiintuna way iskaga hadheen qoladii qoladiiyo wixii ay wateenba wa isla yaaceen wafara min almushrikiina ila almuslimiina mushrikiinta waxaa ka soo cararo muslimiinta xaggooda usoo cararay nin iyo ilaa waad kala fahmaysaa xarfaha macaanidooda inaad kala barato wey nin min almushrikiin xagga mushrikiinta waxaa ka cararay ila almuslimiina usoo cararay markii hore nala socday gaalada ayo almiqdaad ibnu lswad wa cutbatu bnu khaswaan labadaa nin ayaa gaalada la socdayoo markii la kala yaacay ayay fursadii ka faaidaysanoo xagga islaamka usoo carareen wa kaanaa qad aslama waxay ahaayeen kuwo islaamay wa kharajaa waxay usoo baxeen markay xaggan imanayeenba liyalxaqaa bilmuslimiin si ay muslimiinta ugu soo biiraan markaa waxay dhahan war intaynu keli socon lahay islaamnimadeennana aan qabsanno markaynu madiine ku dhawaananaeenbaa ilaahay iswaafajiyey markii gug la isku siiyo dabeedna ay firdhadeen gaaladii ayuunba iyagu soo galeen xagga khayrka usoo faquuqmeen waaya waa tuu doonaya nebiga adeerkii cabaas ibnu cabdilmualib ayaa colkii beder buu soo raacay colkii beder soo duulay sanadan sanadii ku xigtay labaad ayuu soo raacay laakiin isagu jaaniskan muu heline markii la isku bilaabay ee qub iyo qabtu dhacday dadkii la qabtuu noqday gacanta lagu dhigay uu dacwoodayoo markii layidhi dee madax inkii maxaabiista madax furasha la kii doonaya ha bixiyo madax furashu markaa uu doodaa wuxuu hi anugu adeer nebi maxamedow dee islaam baan ahaa jaaniskaan ka faaideynayo dee hijradii baan soo dhex raacsiiyey kuwan iyo duulimaadkooda adeer islaamkuna allaha ku aqbala buuri laakiin kol haddaanu gacanta kugu dhignay adeer wuxuu wuxuunaad u muuqatay nin col ah <laughs> adidana inaad col nagu ahayd unbaanu adeer u arkayne dee maalna waad lahayde madax furashada adiguna iska bixi labada inan inanee kale la qabtay adeerada u tahayna madax furashada ka bixi waa kii lahaa wallaahi adeer maalba ma hayo iska busaarasana suu ihi islaantii aad ka timid ee umulfadl hadda markii aad kasoo ambabaxaysay meel baa ku aasteen dahab iyo xoolo badan waa idinkii godkii halkaa qole aada la soo dardaarmaysay halkaa wax ku aasteen kolkaasuu dabeetana isdhiibeeyo markaasuu ihi waxaan waxaan ogaa anigii islaanta mooyaane cid kaloo naga soo warantaa ah in aanay jirin markaa risaaladaadaan qiraya halkii adugu islaam bu ahaa laakiin xoolihiina bixi xoolahaas islaa ka takhaluso inaad kaga gabdee odayna laxejeclo laga raaci ehm, kamanuu hadhin xoolihii aakhirkii waa kii lahaa hadduu ilaahay waxna siiye buu nebigu ui waanu ku doonaa waxaagii insha allahu tacaala dembigana ilaahay waa kaa dhaafi doonaa beri danbuu nebigu xoolo siiyo adu qiso dheeroo kalel marka sariyada labadaa dagaal baa jiray ramadaan iyo shawaal ramadaantanina ramadaanteeda soo socotee sanada labaad waata beder dhici doonta beder waa sanadan ramadaantay dhici doonta ramadaantii ka horeysa wey tani wafayaad taariikhdiiba waa daris taariikhiya ah. marka geeriyihii jiray yaa dhintay gaaliya islaamba sanadaa koobaad ayaa lagu sheegaya si had iyo jeer marka aad ama wax ka waramayso ama wax akhriyayso sida arrimuhu ay u kala horeeyeen aada u garan karto wa fii haadihi asana sanadan koobaad ee islaamka taariikhdiisu ay ka soo bilaabanto twufiya min almuhaajiriin asxaabtii maka ka soo qaxay waxaa ka geeriyooday cuثmaan ibnu madcuun akhuu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam min aridaac waa nebiga ninkii xagga nuugmada walaalka kula ahaa nebigeenaa fuuda shaqee ninkan nabigeenaasula shaqeeya aslama qadiiman waqti horu islaamay wahaajara alhijratayni labadii hijre xabashidana wuu soo maray ama hijradii xabashadiiyo tan madiinaba uu soo maray walamaa dufina markii la aasay amara calayhi salaam nebigu wuxuu asxaabtii aasaysay amar ku siiyey bian yurasha qabruhu bilmaa qabrigiisa in biyo lagu rusheeyo wawadaca calaa qabrihi xajaran qabrigiisii dhagax buu duldhigay wa qaala waxaanu nebigu ihi atacallamu bihi waxaan ku calaamadsanayaa qabra akhii walaalkay xabaashiisan dhagaxa ku calaamadsanaya wa adfanu ilayhi waxaan ku aasayaa man maata min ahlii xaafadayada cidda ka dhimatana agtiisaa ku aasaya intaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa asxaabi baa yidhi waa ahlu janno waa dayrun min duyuuri ljanna ahlu janno wey markaasuu nebigu lahaa odhan amaa cusmaan faqad jaahu lyaqiin yaqiintii waa u timid oo ah geerida wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin laakiin waynu u rajaynaynaae ha go-aaminina ha u noqonin waxaa markaa halkaa laga faa'idaysanaya xabaasha waa adab la xidhiidha kitaabuljinaas waxyaabo loo daliishan karaa ku sugan in xabaasha biyaha lagu rushayn karo in biyo lagu rusheeyo in dab lagu shido iyo xagga tafaa'ulka iyo saalaasha wanaagsan biyaha ayaa xagga naxariista tafaa'ul leh marka biyaha wixii soo hadha in lagu shubi karaa halka laga qaadanayo laakiin aan intoo la dhiso maqaam laga dhigo aan dhibiila lagu shidayn iyo foox taas meesha ma qabato waxaa kaloo halkan ka muuqanaya xabaasha in calaamad laga samaysan karo siduu sheeku sheegi doono aan ahayn taabuudkeenni aynu isla garanayne weynaaye laakiin calaamad yaroo lagu calaamadsado qofka oo aan waxna lagu qorayn bay leeyihin fuqahadu waxba lagu qori maayo laakiin calaamad ama irgin ama geed laga ag sameeyo ama wax lagu beero wax adigu qofkii lagu garan karo waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa qisadan fiqi ahaan dad qaraabo ah inay meel isku dhow dhow lagu aasi karo iyaduna iyo saaxiibada iyo inay xabaalahooda iska ag dhowaan karaan wuxuu markaa sheekhu tan u yaro tacliiqiyey si aan dadkan xabaalaha had iyo jeer ka yar shaqaystaa halkan uga daba dhicin kolkaasaa wuxuu uhi wahaada arintan kaana alqasdu ujeeddadu waxay ka ahayd min wadci alaxjaar cala almaqaabir dhagaxaantanuu nebigu duldhigayo xabaasha Ehm, wuxuuna iska ahayd ahayduun calaamada ah. qasadku wuxuu ahaa calaamadaysigaa laa maa yaqsidu maa yaqsudu waxa ay uga jeedaan ma aha ahlu lcusuuri alakhiira casriyadan dambe dadku waxa ay u qastaan maaha oo ah min tashyiidi alhayaakiin haykalo macnaa habdhismeed lagu adkeeyo cala lqubuuri xabaalaha haykalku waa jidhkan weyne waa qudbiga laga dul samaynayo tashiidkuna waa dheerayn marka qudbigan xabaasha dusheeda laga dheeraynayo kaa maaha iyo wa taswiirihaa bisuwar iyo iyadoo sawira lagu sawiro turaa fii cayni naadir oo qofka eegaya ishiisa u muuqan karta kal asnaam sanamyo waaweyn xabaalo la dhisay sawiro lagu sameeyey oo sanam u muuqan karta taa maaha weliba iyagoo uga jeeda liyatiya si uu yimaado aqaaribu lmayt qofka dhinta xigtadiisa wayasnacu cindaha xabaasha agteedana ay ugu sameeyaan ixtifaalaatin kasiira xaflado badan si ay ugu sameeyaan maa tushbih wax shabahaya maa kaana yafcalu waxay samayn jireen mushriku maka nimankii maka ee mushrikiintaa ah wixii ay samayn jireen cinda macaabidihim marka ay caabudayaan meelahaa sanamyaasha wa min alcabasi waxa wax lagu dheeldheela waxa dheeldheel ama bilaa macno ah ficlu shayin wax in la sameeyo lam yafcalu rasuulullah nebigu aanu samaynin kaasoo mimaa yatacalaq waxyaabaha la xidhiidha ah biumuuri alaakhira arrimaha aakhiro arrimaha aakhiro wixii aanu nebigu samayn la sameeye maaha arrimaha adduunyada wixii horumara waa la samayn karaa ayaanu nebiguba samayna laakiin arrin diin iyo ajri iyo aakhiro la xidhiidha nebigunbaa laga dayanaya marka halkaa dhagaxaa la dhigay ayaa uu in loo daliishado sida iminka akhiiran loo sameeyo qudbiyada in loo daliishado ayaa uu sheekhu deedisayo dee mushkiladani waa mushkilada caalamulislaami qarniyadii dambe labadii qarni wixii ka dambeeyey labadii boqole sane hore wixii ka dambeeyey soo korodhay ama ay sii badatay oo qofka saalixa ah iyo in xabaashiisa la dhiso ayaa noqday laba islaasina ama loo arkay in qofka daraja ay ugu kordhayso marka taas uu sawirkaa ka bixiyey ee dadku ay kusoo ururayaan ee muuqaalka lagu samaynayo ee aada loo qurxinayo ee xafladaha lagu samaynayo ee marka la roobdoonayo lala dul fadhiisanayo taasuu leeyahay laga daayo taas waa cabas ficil nebi ma aha waa bidco khuraafaad wey xabaasha waxa lagu aasay qof muslima baa lagu aasay ama jirkiisi in loo duceeyo oo la ixtiraamo weeye oo aan lagu ciyaarin waay taana dee dadku markii ay sii baradheereeyeen ay iska sii socotay waxaa la gaadhay heeroo malaa inagu taa weynu imika iskaba yaraatee in meel aanu qof ku aasnay ballan dhiso oo la yidhaahdo sheekh hebel baa ka soo daabacay soo ma jirto wuu ka soo daalacay sheekh hebelada qaarkood baa canada ka daalacay canada oo looga dhisay qudbiya maqaam marka waxay wixiibaa sii durkay oo sii batoo dabeedna qofkii meesha loo dhisayaaba waa meel aanu kuba asnaynba arrintaas mi jirtaa oo taariikh ahaan haddaad aragto cumaan oo wax laga sheegayo cumaan ibnu madcuun oo nabiga la walaalahaa ama iyada oo wax uu warinayo ama laga warinayo de waa inaanad cid aanaysa soo gaadhinba aanad odhan hebel iyo cutmaan baa kala wariyey cilmiga riwaayaday wax badan ka anfacay wamaata min alansaar ansaartii nabiga reer madiine waxaa dhintay ascad ibnu zuraara asxaabiga laodhan jiray caanka ahaa isagu wuxuu ahaa axad nuqaba alisnay cashar ah raggii la doortay labiiyo tobanka ahaa kaana radia allaahu canh wuxuu ahaa allaha ka raali noqdee naqiiba bani najaar wuxuu ahaa caaqilkii reer banu najaar ama ninkii ay doorteena horjoogaha u ahaa dee waad garanaysaa baycat luula iyo baycat haaniya baycat lcaqaba heshiisyadii reer madiine intay usoo xajeen xagga xaramka ay nebiga kula galeen heshiiskii koobaad iyo kii labaad kitaabka bilowgiisaad ka akri asxaabtaasi tiradoodana halkaasaad ka arki doontaa way sii kala oo markii dambey bateen dabeedna nebigu madax buu u sameeyey nuqaba waa nimankii horjoogayaasha aha aduu koocdaasaad horjooga u tahay adna qabiiladaasaad horjooga u tahay noqdo islaamka ku faafiya madiina waa nimankii gogoldhiga u sameeyey hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ballantana kula galay inay diinta hareeraha la qaban doonaan isagana difaaci doonaan ee uu kusoo soo dhiiraduu nabigu madiine ku tegay reer banu najaarna dee waa nebiga awowyaasha awowgii weeye kuwii dhalay ee reer madiina walamaa maata markuu dhintay sacad oo qoladaa reer banu najaar horjooga u ahaa ikhtaara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nafsa nebigu naftiisa wuxuu u doortay liniqaabati calayhi inuu isagu horjooga u noqdo wuxu uhi waryaaleh waar horjoogayaashii kale way idiin nool yihiine dee qolada reer banu najaar horjoogahoodii wuu dhintae anigaaba hor jooga idiina ummadoo dham anigoo hormuud u ah ayaan haddana anigu naqiib idiin halkii sacadanaaba idinku jira ee sidaa ninkii idinkama tegine anaa bedelay qalbiguu dejinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam walamaa maata sacad kolkuu dhintay ikhtaara rasuulu llaahi nafsahu naftiisa wuxuu nebigu u doortay liniqaabati calayh inuu iyaga naqiib u noqdo sababtuna waxay tahay lna bna kti qmi minhum lana bna ukti اlqowmi minhum uktu lqowm waa qolo inantood inantu inankay dhashay qoladeedunbuu ka yahay inanka loo abtiga yahay kuwa u abtigaabuu ka mid yahay ibnu ukti lqowmi minhum buu ahaa xadiidkii inanka loo abtigaya reerku ka yahay marka abtibay ahaa nebiga wamaata aydan isaguna waxaa dhintay sanadaa koobaad ee taariikhda islaamku ka wahay albaraau bnu macruur axad nuqaba raggii nuqabadaha mid kamida ahaa magacaas wa huwa aladii kaana yatakalam waxaanu ahaa ninkii afhayeenka u ahaa ee u hadlayey can ilqowmi colkii reer madiine u hadlayay fi lcaqabati ahaaniya raggii boqolka ku dhowaa ee reer madiina markay heshiiskii labaad la saxeexaye nebiga calayhi salaatu wasalaam afhayeenkoodii sida quruxda badan u hadlayey buu ahaa ee reer madiina u hadlayey ee nebiga ballanta fiican u qaaday ee nebiga qancinaya calayhi salaatu wasalaam nebiguna uu ku qancay hadalkiisa kuwaasi muslimiinta ahaanoo de raggaasaa raggii dhintay ugu cadcabaa muhaajiriin iyo ansaarba wa maata min mushrikiin maka haddii aad taariikhda xagga maka ka eegto waxa iyagana ka dhintay fii haadihi sana sanadii koobaad waxaa dhintay oon bederba soo gaadhin alwaliid ibnu lmugiira gaalkii magacaa la odhan jiray ah, waliid ibnu mugiira qur-aan badan baa ku soo degay ah, suuratu alqiyaama iyo mudasir iyo ninka ay ka waramayaan wey awlaa laka faawlaa uma awlaa laka faawlaa gaal tegay bu ahaa mufsida ah. ilaan had iyo jeer canaadnimada insaanka qaarkood baa shaydaanka ka daran oo shaydaan suuro insile ah kalaa inahu kaana liaayaatina canida sauriqhu sacuuda inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadara uma cabasa uma basra uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ilaa sixru yusar in hada ilaa qowl bashar waynu soo barnay ninkaa taariikhdiisa gooraad eegi doon kaana min almustahziin mid nabiga ku dheeldheeli jiray bu ahaa ilahay ui inaa kafaynaaka almustahziin waan kaaga filaan doonaa kuwaa kuku dheeldheelaya walama xtudira markii lagu soo xaadiree naftu ay qabatay mid kastoo kibrada mid malowga idhaahdahaanka ku dhufane markii lagu soo xaadiray jazaca markaasuu argagaxay allah markaasuu gariiray faqaala lahu abu jahli jahliga aabbihiibaa wuxuu ku yidhi maa jazacuka yaa cam adeer maxaadna argagaxdeed la qabandhacyoonaysa istiil buu ku dhimanaya jaahilku faqaala wuxuu hi wallaahi maa bii min jazac wallaahi iguma sugna argagaxaan ka argagaxsanahay min almowti geerida nin weyni wadkii u yaqaan wallaahi waa dhimanaya laakiin geeri kama baqaya buhaadeen abijahalow walaakin akhaafu waxa aan ka baqayaa ee u an yadhara inuu guulaysto diinu ibni abi kabsha maxamed diintiisu bimaka inay ku guulaysato ninkeenu ishaynay mar haddaan dhimanayo in ninkaa diintiisu ay guulaysato ayaan ka baqayaa buuri geeri kama baqayo geeridaanu ka baqaya laakiin waxa weeyaan suti gaashaan buu ku jiraa suti gaasha markii uu nebiga adeerkii uu nebigu ku yihi adeera shahaado waana shahaadan laha inaynantu guunawadaan ka baqaya ayuu la idhaahdo abu aalib saacadihii udambeeyey ayuu isdhiibay saacadihii udambeeyey shahaaduu isdhiibay marka diintii aabbayaasha inaad xeji kana wuxuu ku isagoo naftu hayso waxaan ka baqayaa an yadhara diinu ibni abi kabsh bimaka diinta ina abi kabshe inay maka ka xoog badato diin la yaqaano ay noqoto halka teena ay gasho gaalkaasi wa marka ibni abi kabsha xikmadda loogu magacaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam bilowga kitaabkaa kusoo martay halkaa magacyaasha nabiga ka eg nasabkiisi iyo ismigiisa faqaala abu sufyaan abu sufyaanoo markaa de aan islaamin ayaa soo booday abu sufyaan ibn xarb waaya abu sufyaan goormuu islaamay ya fatxu maka sanadii sideedaad ilan taariikhdani mar walba faa-iiday ku leeda sanadii sideedaad bu wuxuu la lignaadaba uu kolba safar raacaba uu kolba col raacaba sanadii sideedaad ayaa gacanta lagu dhigay colkii oo gelaya maka cabbaas buu nebigu yidhi bal hayo colkan socda ee u socda koox kooxda iyo qayb qaybta kolba u sharax cidda ay kala yihiin dhoolatuska horta aan u dhiibnay in yaroo mujaamalaana nebigu u yaro sameeye wuxuu ogeysiisyadii ku daray man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin man wadaca silaaxa fahuwa aamin qofka saa sameeya waa aamin guriga ninka galaa waa aamin maalintaasu islaamo marka abi ayaa kan la hadlay hadda baanu nebiga u ahaa calayhi salaatu wasalaam abi dhinac kale kolkaad ka eegto oo umu xabiiba xaaski nabiga loodhan jiro abu sufyaan adag oo caraban ku guursaday faqaala abu sufyaan baa wuxuu ihi laa takaf ha cabsanadeen inii daaminu aniga ayaa ballan ku qaadaya allaa yadhara inaanay diintiisaasi guulaysanin annaga adee ku ballan qaadnay baamin anaa ka badnina inaan kaa diintiisa horumarin wa fiihimaa wa fiihaa sanadaa dhexdeeda aydan wa fiihaabaa mise waa fiihimaa fiihaabaa saxa wa fiihaa sanadaa dhexdeeda aydan maanta waxaa dhintay alcaas ibnu waail asahmi ninkii isaguna mufsidka ahaa alcaas ibnu waail isaguna dee taariikh adag buu lahaayo qur-aanku balaaye baasuu ka warramay kaasina isaguna u dhintay waqad kafa allaahu lmuslimiina ilaahay muslimiinta waxa uu ka hakiyey shara haadayni ashaqiyeyni shara haadayni shaqiyeyn labadaa guuldarada badan beliya baaskooda ilahay islaamka lugtaana lug hadhaydheh lug cadowga go-dayda labadooda artiba sanadkaasi saasuu ku dhammaaday wixii sanadkaa qabsoomay dib u akri inta casharaynu soo marnay hadday adaankii tahay horumar islaamku horumar ayuu ku sugnaa oo kafadiisu way sii rajaxnayd cadowguna hoosu dhacbu ku jiray asanatu thaaniya sanadkii labaad iyo bal tallaabooyinkii la qaaday ee ahaa horumarka aswatu wadaan nebigu wuxuu qaaday calayhi salaatu wasalaam dagaalka wadaan la idhaah dagaalkaas wadaantu horta waxa weeye waa meelaha maka iyo madiina udhaxaysa min naxwi hamaaniyata amyaalin juxfay u dhowri min juxfa qarya qariiba min juxf reer mudar iyo kifaar iyo kinaana iyo qabaa'ilkaasaa degi jiray waaya marka muwaajaho iyo waanuu nebigu isu diyaariyo halkaa ka dhacday ayaa lagu magacaabay walitnay cashara walitnatay cashrata layla labiyo toban habeen oo khalad ka tagtay min asanati thaaniya sanadii labaad macnaheed waa maxay muxaram baa imise ah sanadii labaad waxay ka bilaabantaa dee muxaram muxaram labiyo tobankeedii waana adigii soo arkay in nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo shawaal labadaba dee laba weerar buu soo qaaday maxaa udhexeeya dhexeeya dee bishii dilqicdo iyo dilxijow haddana muxaram markii la gaadhay buu isdiyaariyey haddana lama caga dhiganaya meeshan lagu nasan maayo kolkaasaas labiyo toban habeen markii sanadii ay tagtay waa muxaram labiyo tobankeedii kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min almadiina madiinuu nabigu ka baxay cidlo kagama tegaye bacda an istakhlafa calayha sacda bna cubaada asxaabigaasuu madax uga dhigay istakhlaf khaliif buu uga dhigay wakiil adigu madiina maatida ummadda joogta salaada intaba adaa maamulka ah farasaasa meesha waa adiga nebigu wuxuu baxay liyactarida si uu jidgoyn ugu gala ciiran liquraysh safar quraysheed oo soo laabanaya dhaqaalaha waa arinta dhaqaalaha wey allo waxaa caalamka xarbi ka socday waa xarb liqtisaad ama xarbiga shidaalka ha la idhaado ama xarbiga biyaha ha la idhaado ama xarbiga macdanta nuclearka laga sameeyo ha la idhaahdo waa xurub istraatiijiya iqtisaadiya ayay si kalaa loo yaro dhigaya uno waxaa la leeyahay dictator baa dal laga xoreynaya waxaa la leeyahay uun irhaab baa dal laga xoreynaya dimuqraadiyadda lasoo celinaya waxaas waa taytalka la tuso dadka masaakiinta ah laakiin america markay ciraaq kusoo duulaysa dadweynahoodu waxa ay boorarka ku qorteen ma doonayna xarbulbaasiinka askarta iyadu xarbulbaasiinka xarbiga batroolka ay ku dhimanayaan anagu ma doonayno batrool aanu cabnoo nagu filan godadkayaga inoogu jiraan saasay lahaayeen waayo markaa nebigu wuxuu kala dagaalamayaa dhaqaalaha colka lagu soo abaabulay Eh, fasaara nebigu wuu socday xataa balaqa wadaan wadaanna waa adiga arkay jufsa agteeda wey halkaa ay ka soo xidhaan qolada galbeedka xajka wa kaana yaxmilu liwaahu calankiisa waxaa sidee camahu xamsa mar walba waa garab taagan yahay sayidu shuhadaa calanka ninkaasa colka u siday walam yalqa hunaaka xarban nebigu dagaal lamuu kulmin duulimaadkaa u qaaday sababtu maxay ahayd lianna alciira qad kaanat sadaqatu colkii baa ka fakabay uu ka dheereeyey ilaan isku aadiddu wax sahlan maaha eriyada la marayo qabaa'il col oo islaamka ayaa jira oo carbeed sidoo kale dee nimankanna waa niman aada u feejigan siduu halka dambeba kuugu sheegi doono aada isu ilaalinaya waa niman dalyaqaana nimankan quraysha safarka